قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد يقول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون mar haddii la yidhi kelimadda waxay u dhici doontaa da-yarta waxaan jeclaan lahaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ina waafajiyo daqaa'iqa soo socda in aanu isla jeexno waddo loogu talagalay da inay marto haddii loo baahan yahay in guul laga gaaro nolosha inta hasa nolosha waxaan u malaynayaa inaan ahayn markii igu horreysay aan imaado magaalada gottenberg oo saan u imanayay kabahaykaga dhammaaday run ahaantii laakiin waxaa muuqata labadii sane ugu dambeysay waxaan aada iyo aada u arkaa dad run ahaantii da-yar ku cusub waddanka aada iyo aada u badan waagii hore waxaa iman jiray dad soddon iyo afartan kor u dhaafay laakiin waxaa aada iyo aada usoo batay labaatan jiradii aada aada usoo batay dadkaas waxay u baahan yihiin la hago oo aynan noqon sida lo-dii wadiiqdii tii hore ay ka timid oo ay ku hungowday inay marto mooyaane wax kale aanay ku sabri karin inaanay noqon ba waxaan u baahan nahay in waddo loo jeexo maxaa yeeley dadkeenna soddon sano ka hor yimid ama labaatan sano ama shan iyo toban sano oo lanoo cudur daari karin maxaa yeeley meelaan ka bilowna ma lahay dadka soomaalida inagaga soo horreeyay media labo oo fully integrated ah dadkiisi iska dhex galay cid na gacan qaban kartana mayan jirin waxaan baran lahayn iyo meeshaan ka bilaabi lahayn iyo alxayaa kullahaa dabaabiya noloshu dhanba sibay upside down ahay taa marka waxay keentay dad fara badan oo hami waxbarashadeed xambaarsanaa inay waxbarashada waxba aanay ka soo hoyin amaba aanay ama ay heli waayeen waddadii saxda ahayd wax lagu baran lahaa taa waxay keentay dad fara badan oo ilaahi subxaana wa tacaala potentialities uu ku dhex dheliyey in sida ay tahay oga mari dhalin waayaan maxaa yeelay waddadii saxda ahayd baaba la tusin taa waxay keentay dad fara badan inay suuqaba iska galaan maxaa yeelay halkii ay ka qalidaaran lahaayeen baabaan u muuqan bayan u muuqan asal ahaan taa marka waxay keentay dad fara badan inay lumaan laakiin maanta waxaanu nasiib u yeelannay gaar ahaan dadkiinan hadda yimid in aanu la soo kowsannay aanu la kolannay jiil aan dhihi karno already first generation teg jiilkii koowaad wuu tegey jiilkii labaad baa gabaabsi ah kii saddexaad baa meeshan jooga bal mu'tamarkan dacwiga ah ee meelaha lagu qabto masjidkan si gaar ahaan lagu qaban jiray dadkii dhashay dhammaanta labaatan jira oo reero leh haddaba walilaahi alxamd waxaad moodaa marka dhibtii isfiku بسم الله بسم الله bismi llah haddaba e, gunaanaadka hadalka e, qeybtiisu hore hordhaca waxay tahay dadow ama da-yar haddii aad tihiin nasiib baad maanta leedihiin waxaan jeclaan lahaa marka in aan maanta idiin tilmaamo min khilaali lkalima haadi waddada saxda aan isleeyahay dadku ay ku badbaadi karaan diinteennu ay noo sheegtay waxaad og tihiin maanta meelaha wax lagu barto e, fieldiska academiska ah jaamacadaha meelaha dadka la rabo in koorsooyinka lagu siiyo waxaa ka horeeya waxay u yaqaanaan motivation course oo qofka lagu guubaabinayo oo la jeclaysiinayo wuxuu baran lahaa shaqadii u yimid baa lagu jeclaysiinayaa jaamacaddii facultyguu baran lahaa oo lagu jeclaysiinayaa waxaan rabaa mashruuca qofka sugayay ee noloshiisa asaaska u ah sidii loo jeclaan lahaa kow diinteennu waqtiga aada in loogaga faa'idaystay lagu baraarujisay acmaartuna nebigu wuxuu ku tilmaamay bayna sittiin ila sabciin lixdan ilaa toddobaatan ummaddan una udhexayso inta dhaafaysa toddobaatan oo farac hadduu dhaafana isagoo sarir jiifada buu dhaafaya waa marka cumri aan macno lahayn intaa marka dib loo laabto shan iyo toban sana ilaa qofka uu ka gaaro oo marfuuc alqalam waxba looma xisaabayo shan iyo toban ilaa shan iyo labaatan jir waa intuu shahwadiisa la herdamay shan iyo labaatan ilaa soddon iyo shan waa intuu isdhihi kara karir baa samayn kartaa waddankan waad ogtihiin waddamadan joogno qofka markuu afartan uu gaaraba warqad baa usoo dhacaysa sonkorta iska ilaali milixda iska ilaali habeenkii maaragtay bacda cashaa ha cashayni subaxi soco halkaa markii waxaa bilowday naaquus alindaar waa lanoo di waa lanoo digaya leeyahay noloshaadu sidii hore maaha macal qur-aanka wuxuu nidhi falamaa balaga ashudda afartanka kaamilka wixii inta ka dambaysa fallaarta hoos bay marka ujeedaa cumrigan sidan ah waxaa la tilmaamo la ogaaday qofka haddii shan daqiiqo ka midi kabadhig haddaan soo qaadanno qof cumrigiisa toddobaatan ilahi subxana wa tacala u qadaray kabadhig toddobaatan sane cumriga maalin walbaba shan daqiiqaad waxaad ku lumisay maaduna iska fadhiisatid adu wax maadan qabanin waxaa soo baxaysa saddex bilood oo cumrigaaga ka mida inay khasaartay ama toban daqiiqaad maalin walba waxaad ku khasaarisay meel iska fadhiiso fadhi ku dirir gal ama sheeke aan loo fadhiyey lix bilood cumrigaba ku daysa labaatan daqiiqa ka dhig inaad maalin istiri bal xoogaa meelaha isaga soo nafis ragga xoogaha siyaasaddu meeshay marayso bal maanta rag baad ishayseen hebel oo aad isjecleedeen ama aad xigsanaysay baa maanta meeshii ka muuqda bal qolyihii shalay ishaysateen oo siyaasadda aad isku haysateen bal maanta meel soo saar labaatan daqiiqaa kaaga baxday hal sano way ku daysay amaba saacad baad bixisay fi lyowmi alwaaxid saddex sana ruf tiri amaba toban saacadood baad bixisay waana siday u badan tahay tobankaas saacadood soddon sano cumriga waa ku daayay waxaan hadda idiin akrinaya waa statistics oo muujinaysa every five minute ee noloshaada ka midi eh inay saddex bil la tegayso every ten minute nayna lix bil ay la tegayso labaatankiina sanad saacaddiina saddex sano tobankii saacadoodna soddon socdood baa ku shan iyo toban sano hore wax laguma qorin kontan iyo shan jir ama afartan iyo shan jir baad oradi tahay majority means qofki inuus waxba aanu ahay haddaba waxaan u baahannahay qofka muuminka daqiiqad walba noloshiisa soo marta marka uu baska uu sugayo marka uu sugayo raashinka in lasoo hordhigo marka uu meel uu fadhiyo intuba inay noqdaan daqaa'iq lagaga faa'iidaysto waqtiga loogaga faaidaysa walidaalika waxaa laga soo xigtay ibn mascuud inuu yidhi inii la laanqat an ara rajula faarigan laa fi camali dunyaa walaa aakhara aad baan u caroodaa buu yii markaan arko nin dhalinyaro ah waxba aanan hay camal adduunyo iyo mid aakhara labada miduu ku tooran yaha laanhay meel loogaga soo ragaaga maaha laa adduunyadii baan jaamacad dhigan iskuol ma aadin ma shaqaysaba dadkii shalay soo tahriibiyey afartoodii kuma uma celin walaa aankada masjid laguma hayo adduunka waxaan ugu nacbanahay buu yidhi nin sidaasoo kale aan ugu nacbanahay buu yidhi waana waqtiga inta ugu badan inta nagaga baxda wey walidaalika waxay dhihi jireen qofka muuminka ah kow waxaanu bilaabaynaa marka inaad ila tirisaan oon rabaa markaan dhammayn waa idin weydiin doonaa waxaanu isla jeexaynaa roadmap khaali ariiq kow qodobka ugu horeeya ninka da-yarta lagaga baahanya wuxuu yihi inuu higsi leeyahy ama ambitious uu yahay waa inaad taarget leedahay yacni macnaa haddii ay tahay waa lay dhalay waa lay koriyey waan guursaday waan dhalay waa dhintay haddii ay tahay dadba hore usuu sameeyey waxbaan bartay shahaadaan qaatay macallin baan noqday roof baa noqday dadka hore usoo sameeyey waxaa lagaga baahan yahay in waddada aada maraysid ay noqoto waddo ka duwan tii dadku ay mari jireen saa darteed kow waxaan u baahanaa qofka horta inuu taarget yeesho mihaal ahaan markaan idin siiyo waxaa isugu yimid meel fagaaro ah nin lagu magaca in inin muscab lagu magacaabo in inin curo lagu magacaabo saddexdaba waxaa dhalay azubayr ibn alcawaam cabdاللaahi ibn zubayr ibn cawaam muscab ibn zubayr ibn cawaam iyo ka saddexaad oo ah curwa ibn zubayr ibn cawaam saddexdooda walaal waxaa afariyey ibn cumar kadib waxaa la yidhi dalinyaradu markay meel isugu timaado waa la sheekaystaa sooma kuwa afrika jooga maxay ku sheekaystaan laankii la mari lahaa kii jarma mi uu qarxay naga daayo maya mid kaloo ciraaqi dadka xambaaraa jira naga daaya kaab wuxuu saaraa doona doontuu dadka ku guraa way licdaan maya hebel baasboorkiisa lagu bixi karaa waa la sheekaystaa sooma dadka meeshan joogana waxay ku sheekaystaan form la buuxiyaa jira oo lacag lagu daldasho maya kaabaa laga wanaagsan dowladdu way ogaatay layn kale hala jeexdo inta gurdoonka sheekaa ka wada dhexaysa inta eh, busineska raadinay sheekaa ka wada dhexaysa dadkan laakiin waxaa kulmiyey hami adduuniya hami aakharo hami adduunyo oo target buu yahy waa la sheekaysa waxaa nin walbaba lenin wish wuxuuna ku fekero waxaa hadlay cabdullaahi wuxuu yidhi ani waxay iga dhegan tahay buu yidhi inaan khaliifat almuslimiin noqo arag higsigaagu waa inuu aadaad u sarreeyo oo aadan noqon qof noloshiisu habacay tahay oo duuni ah oo dhulku dheg ah laakiin qofka muuminkaa ah mar walba waxaa la rabaa markay aakharo iyo waxay ilaahay kuu dhaweynaya waxaa la rabaa meesha ugu sarraysa inaad aad milisatid markay adduunya taagan tahana hadba qofkii adiga kaa hooseeyaa la fiiriyaa markay aakhiro taagan tahana ninka kaa salaadda badan kaa soonka badan kaa sadaqada badan kaa dadaalka badan baa lagu daydaa maxaa yale nebiga sal alay slam isagaa noo sheegay induruu ilaa man huwa asfala minkum cidda idinka liidata bal eego indhaha la raaca taabaa idinku bixin og inaydan liidin ilahi subxana wa taala nicmadiisa oo markay taaganta adduunyo laakiin maantanan haddii aan ragga la leeyahay top tenka oo millionareska haddaan ku mashquulo haddii millionis aan qaato ima muuqanaya waxay noqonaysaa qof eh, beyond his expectation tawaquciisa meel ka fog milicsanaya taana waxay keeni kartaa in wixii laysiiba aanan ku qancin oo iimaan laabo aan noqdo laakiin markaan arko ninka dhadhulka jiifa kan gaajada u dhimanaya kan dharkuu xidhan lahaa aan heli karin kan guriguu dega aanan heli karin boqolka corona ay soo gashay macna ii samaynaysaa marka halkaa marka markay taaganta laakiin qolyahan waxay rabaan khilaafo marka leeyahay maaha kursigii adduunyo inagu aan ku tartami jirnay maahane wuxuu rabaa cadaaladii inuu dadka kusoo dhex dabaalo wuxuu rabaa dadkii inuu khayrka gaarsiiyo markaasu inuu khilaafaan rabo curwa wuxuu yidhi aniga waxay kaga dhagan tahay buu yidhi inaan noqdo nin caalimaho dadka cilmiga ay ka qaataan waxaa hadlay muscab wuxuu yidhi meesha ciraaq la leeyahay baan rabaa buu buyidhi inaan baarasaab ka noqdo oo gobarnatoore ka noqdo oo maamulkeeda gacanta ku dhigo ninkaa nin ragu ahaa waxna waa ii waxaan rabaa buu yidhi caaisha binti talxa iyo sukayna binti xusaynna inaan nikaax isugu soo khatar maa wuxuu labadana waxaan rabaa inaan meel isugu keenaan rabo intaa markuu yidhi kadib yaa haray marka saddexda walaalo way hadlay soo ma yaa haray ibn cumar ibn cumar waxaa dharay cumar khadaab wuxuu yidhi amaa ana faatamana almaqfira anigu waxay iga dhegan tahay in ilaahay dembigayga dhaafo yani anigu waxaan rabaa allah subxaana wa tacala inu dembigayga igu dhaafo haddaba waxay leeyihi qolyaha nin walbaba meesha uu tilmaansaday iyo halkuu astaystay sida ay ahayd buu u abbaaray hadduu noqon lahaa cabdullahi bn zubayr muscab bn zubayr curar zubayr laakiin ibnu cumar maqfirad yaa ogaan kara allah subxaana wa tacaala soo ma mar haddii xijir alxaram la joogay maalin uun min almacquul samadu inay furayd ay tahay laga yaabo samadu inay furayd saddexdan maadaama la ajiibay isna waxaan leenahay lacala allaha taqabala canhu maa tamanaa fagufira lahu danbuh laga yaaba ilahi subxana wa tacala maalinka isna u meel mariyo dembigiisa la dhaafay nasal allah jala wacala an yakuuna daalik waxaan ognahay marka qofka mu'minka ah siiba ninka da'yarta ah kuma qanco waxyaabaha liita markay taaganta aakhira waxu dhowin lahaa waxaan tilmaannay mar walba wuxuu tilmaa uu raadiyaa meesha ugu sarraysa kalaas baad dhiganaysaa ha ku qancin wuu baasay wuu barmoosay wuu gudbay ha ku qancin waxaad ku qanacdaa levelka ah kalaaska ninka ugu sarreeyey maadooyinka la baranayo waa inaan ku qancin keliya eh, maadaan qaata jaamicad baan ka baxay it doesn't make any sense jaamicad baan ka baxay macnaha samaynayso laakiin jaamicaddan ka baxay waxaan kaga baxay distinctive level oo dadka dhan ka duwan waxaan qaatay darajadii a baan qaatay dadkaan u sarreeyey manheed waxbaan bartay marka wax bartay nin research qoraanahay nin wax soo saaraanahay waa inaad noqotaa laakiin jaamacad baa laga baxay waa la qaatay jaamacad baa laga baxay waan ka baxay eh, waxbaa la baranaya waan bartay eh, waxaa la qaadanaya swedish corsiga baa la qaadanaya waan qaatay macna ma samaynayso qofku waa inuu toop u noqdo walidaalika wuxuu leeyahay cumar bin cabdilcaziiz wuxuu leeyahay ina lii nafsan tawaaqa nafsadaydu wuxuu yidhi aad bay u hanqal buu yidhi markay taagan tahay aakhare wax la mida ah wuxuu yidhi wax alla wixii ilaahi subxaana wa tacaala ay siiyo waxaan jeclaa waxaa wax ka sii fadli badan inaanu sii hanqaltaago ogow hadda waxaa laga hadlayaa maaha ti adduunya maaha waxaa laga hadlayaa aakharo hadda dabcan markaan kalaaska ku jiroon leeyahay universityga waxaan rabaa meesha ku sarraysa inaan noqdo waxaan rabaa shahaadadan aan qaadanay waxay doonta ha noqoto physics ha noqoto biology ha noqoto math ha noqoto eh, swedish language ha noqoto wuxuu doona ha noqdo waxaan rabaa inaan islaamka ugu khidmeeyaan rabaa ee keliya ma raba in la yidhaahdo waxaad tahay nin shahaadadaa ah, wata macnaha samaynayso wuxuu leeyahy mar alla markii ilaahay waxay siiyaba middaa mid ka sii fog baan markiiba aan higsadaa buu yidhi wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala khilaafu isiiye wy ku fakeray oo alkhilaafa inuu maamulka muslimiinta gacanta ku dhigo waa ninkii la dhihi jiray khaamis alkhulafa araashidiin ninka shanaad baa lagu tilmaamaa cadaaladda iyo iyo cajaa'ibta uu lahaa iyo kitaabkii ilahay suu u tadbiiqiyey wuxu yidhi khilaafada markaan helay baan wax kale kusii fakara bu yidhi waa maxay waxaan ku fakara buu yidhi janna intaa igama eka janna walidaalika nabiga sal lay sl xitaa marka jannada laga hadlaya waxaa la yidhi hadhihina nabigu ma keliya maaha allahuma inni asaluka aljanna ma allahuma inni asaluka alfirdows xataa markay janno taaganta waxaa la rabaa tan ugu sarraysa jannada waa tee alfirdows inaad ku qancdid baa la rabaa laakiin haddii sheekadu ay tahay un keliya ilaahu ibaasi ilaahu ibarmoosi ilaahu igudbi ilaahu najax baan ku weydiistay way qurux badan tahay laakiin maaha halka aan rabnay inaan istaagno wey walidaalika mar kalena waxaa laga soo xigtay inuu yidhi anugu mar baan ku fakeray buu yidhi inaan faatima binti cabdilmalik aan guursaday buu yidhi waan guursaday waxaan ku fakeray buu yidhi inaan baarasaab aan noqdo waan noqday buu yidhi waxaan ku fakeray buu yidhi inaan khilaafada qabto waan qabtay buu yidhi maantana waxay iga dhagan tahay buu yidhi jannada in ilaahay subxaana wa tacala ay heshisiiyo halkaa marka waxaan rabnaa macnahaas inaan ka fahno macnaha ugu weyn ee diintu ayna barto arrinka kale wuxuu yahay xusein ibn cali waxaa laga soo xigtay inuu nabiga sal alay waslam yidhi in allaha yuxibu macaali alumuuri wa ashraafaha wa safaasifaha ilahay wuxuu jecela umuurta teeda ugu sarraysa waxa liita ilahay subxaana wa tacaala ma jecla qofka muuminka marka mar walbo ay taagan tahay adduunya iyo aakharo halkaa ugu sarraysa abbaarwa in yar qiso yaroo dhacday selafka hadid umma baan in yar dul maraya waxaa kulmay shuqayq ibn ibraahim albalkhi waa ninka zaahidka zaahid maxaa lagu magacaabaa qof wuxuu ahaa renonceful adduunyada ka dhexbaxay aqriga kaga dhegana masjidka wardigiisa tasbiixdiisa raatibkiisa wax kalama qabto wuxuu la kulmay ibraahim bna adham waxaa kulmaya shuqayq ibn ibrahim iyo waxaa kulmaya ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham markiiba interview buu la galay wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey shuqayqu bal hawshan maanta aada ku dhex jirtid oo ah in adduunya laga dhex baxo aakhara un loo go-o waxaad igaga sheekaysaa halkay ka bilaabatay maxaa kugu dhaliyey leesh muctazil can addunya haadi maxaa kugu dhaliyey markaas wuxuu yidhi wax kale maaha maalin uu meel iska fadhiya bu baa waxaan arkay buu yihi shimbir garab jaban ama garbaha ka jaban muntarix cala اlarab dhulka iska yaal ayaa waxaa u yimid buu yihi shimbir kale ee duulaya ee ilaahay garbihiisa uu siiyey oo afka ku sida raashin afka ku sida walidalika wxuu tiri jaraada ayax buu afka ku siday bu shimbirna buu jiifaa garba ma laha ma duuli karo shimbirka kalena wuu soo haada wuu soo duulay afka wuxuu ku sidaa ayuu ku sidaa kii meesha fadhiyey ee duuli kari waayey buu wuxuu ka hor tuuray ayx si uu u qoodiyo wuxuu yidhi maalinkaa waxaa ii soo baxay buu yidhi in ilaahay cidduu doono arsuqay bikayri xisaab go-aan waxaan qaatay buu yidhi in adduunyadana ka dhexbaxo oo meel intaan fadhiisto halka ilaahay ku sugo oo ilaahay saa ii quudiyo arag ninkan fiqigiisa ibraahim baa wuxuu yidhi wuu ku ragay su-aasha wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey leesh aad ugaga fakartay inaad noqotid shimbirka isaga la quudinayo oo aada uga fakari weysay inaad noqotid midka isaga quudinayo midka isaga intuu duulay ayax afka soo qaaday ee raashinka u keena shimbirkii meesha fadhiyey inaad kaa noqotay maxaad uga fakari weyda ka liitaa uga fakarta maxaa yeelay maadan maqlin buu yihi nabiga sal lla slam inuu leeyahay alyad lculyaa khayru min alyadi sufla gacanta wax bixisa ay waxay ka fadli badan tahay midda iyadoo horsata ee dawarsata inaad adiga sadaqadii la baxday odhahd waa kan milyan anaa bixiyey in adiga laguu soo shubo oo mar walba aad noqotid caal calaa keyro waxaa fadli badan inaad noqotay midka wax bixinay macnahaas waa macno daqiiqa qofka muminka waxaa la rabaa marka meesha innaga markii yurub lasoo galo waxaa ugu horeeya dadku isweydiiyaan waa ilaha dhaqaalaha u ka soo geli karo waa sababta keentay inaan been ku fikerno xaggana baasabor xaggana baasabor xaggana magac xaggana magac intana ceyr baa laga qaataa intana foom baa laga buuxiyaa intana waxaa sognaadkan marka la qoro afar kun baa kusoo dhacda xaggana sideed kun xaggana laba kun marka la daro waxay isku noqonaya afar iyo toban kun wallaahi meelay ii tuuraysaaba ku leeya meeshuu ku dhici doona ilah baa oo isu geynaya leesh aniga marka as haddaan ahay nin dhalinyaraha hadda soo galay oo da-diina ah maxaan ugu fakeri waaya inaan aniga noqdo qofka wax bixiya ilan maanta waxaan ognahay waxaa jira figris maanta dadka jooga america iyo ingiriiska meelaha ingiliishka looga hadlo dad fara muslimiin muslimiina ah waxaa jira oo markay meesha soo gelay ay ka bilaabeen dhulxaaqis dhulkay xaaqi jireen darbiyadaa la dhaqi jiray maantana waa dadka multi millionariska ah ee leh ururada organizationka welfareka dadka wax siiyey anigu markaan meesha soo gala taargetkeydu muxuu u noqon waaye war waxaan lacagahooda ha haysteen way mahadsan yihin hadday isoo dhaweeyeen oo guri la isiiyey intaa way ugu filan tahay laba maalmood marka lay tuso khalaas waddada waddada ka bixi laha lay tuso maxaan u noqon weyna marka cabdiraxmaan ibni cawf intuu yimid ee la soo dhaweeyey isacad qisadii dhex martay oo nebiga sal markuu walaaleeyey uu yidhi walaalaa tihiin intuu sacad u yimid wuxuu yidhi ya cabdiraxmaan wuxuu yidhi nabiga sal alay waslam walaalaa tihiina wuxuu yidhi xoolahayga waa kan haaf qaado laba dumarana waan leeyahay mid midda adiga ku cajabisaan kuu furayaa marka ay ciddadeeda dhammaatay kadibna guurso hadalku ku jawaab maxaa muxuu ahaa baaraka allahu fii ahlika wa maalik ilaha kuu barakeeya buu yidhi xoolahaaga maalkaaga maxaastaad allaha barakeeya laakiin dulluunii cala suuq halka laga shaqaystay tusi shaqadii buu aaday shaquu galay wuu xamaashay within a short period of time waqti aad yaad u yar ilahi subxana wa tacala muxuu qadaray ninka ugu hantida badan ee madiina degan inuu noqdo ilaa ay dhaheen muarikiinta maa tarfacu kursi maa tarfacu xajaran walaa mataacan fii beytihi ilaa wajadta taxtahu in yar haddii xataa kursi kor u qaada baab hadduu yahay ama wuxuun barkin hoos waxaa kaga jira dahab ama fida heerkaas ku gaara waxaa la rabaa marka adiga lacag samayntu been laguma sameeyo dhac laguma sameeyo gaan in lagu biiro laguma sameeyo drugs oo la gado la beeciyo laguma sameeyo allah mustacaan magacyo laisdaafiyo laguma sameeyo dad kala baxaya a t m-ka lacag kala baxaya bistoolo lagu qabto laguma sameeyo aabbo iyo hooyo la dhaco laguma sameeyo dad laga taqlos waxaa lagu sameeyaa with decency qofka inuu akhlaaqiyaad uu la yimaado waddada saxdaana waa la heli karaa maxaa yaele waxaa timid waddan ama waddamada aanu joogno waa land of opportunities baa lahaa meelaha furastu ay ka jiraan waxbaro waqtigaa weeri markiiba ka soo tuur luqadda swedishkii ama luqaddaad baran lahayd markiiba ka soo tuur xirfaddii aad ku shaqaysan lahayd markiiba ka soo tuur jaamacaddii ha ka bilaabin markiiba shidan ha ku fakerin maxaa yaele waa inaad martaa wadadii saxdeed wax lagu baran lahaa adoo wax bartay oo qalinka ku shaqaynaya maradaadu ay kuu caddahay dadka aad ka soo tagtana wax tari kartid adna wax isu tari kartid ummaddan aad maali kartid qofka waa qofka aan raadinayna laakiin markii la yidhaahdo hebel halkuu ka bilaabay meesha ama shaqaba shaqada ay shaqooyinka dhan ixtiraam bay leeyihin laakiin innaga dhan maaha inaan hal profession wada qabanna maaha ninka soomaaliga wuxuu jeclaya shaqa waxaan rabaa xor ah buu ku leeyahy shaqa xor ah marka tagsigaan ka bilaabay buu ku leeyahy shaqo xor ah maxaa wuxuu rabaa markii uu afarta kun iyo shan kun oo dollar ay noqotaan inuu baxo markii shanta kun ay shan boqol ka dhiman tahay inuu la soo hadla sheefku yidhaha tagsigiisay diyaar yani bimacnaa wuxuu le xor baan rabaa nacam waa shaqo sharafteeda leh inagu shaqada ka hadli mayno kaa wuxuu ka fiican yahay kan meelaha intuu tago foomanka buuxsoo leh waxaa la iisoo tuura cayrta qaatay qof kasta oo shaqeeya whatever maday doonta ha noqotay shaqada inta uuba ka deeqtoomayo in shilimaad loo soo tuuro qofkaa sharaf buu leeyay haddaba mawduucan isla meel dhigna maxay waa meesha walidaalika allah subxaana wa tacala fi lqur'aan alkariim wuxuu leey wajcalnaa lilmuttaqiina imaama arag darajadu raadinaya wajcalnaa lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqo righteous people oo ilaahay ka baqo dadka ugu sarsareeya imaam noogaga dhig yacni maaha fujarada maaha kadaabiinta maaha fusaada maaha waa muttaqiina imaama waa meesha ugu sarraysa wy haddaba mawduucaas waa mawduuca ugu horeeya arrin kale wuxuu yahay aan u baahannahay inaan fahmno qodobka koowaad soo maldhigno qodobka koowaad waa maxay inhaa inuu qofku higsi yeesho qodobkaas la maldhigna soo ma qodobka labaad aan u gudbaynaa taa marka maqla waxaa laga yaabaa qof walba inuu yidhaahdo maanta laga bilaabo dhakhtar noqo amaanta laga bilaabo injineer noqo amaanta laga bilaabo kan noqo laakiin qofku waa inuu yaqaan halka hiwaayadiisu ay jirto waa inaad taqaan dadku isku mid maaha waxay dhahaan culimmada qof waxaa jira ilaahay salaada u fududeeyay habeenkiina wuu tukanaya soonka wuu ku adagay qof baa qur-aan aqriska loo fududeeyey salaatuleyl way ku adagtay qof baa sadaqada loo fududeeyey laakiin maantana qur-aan aqri masaajidka fadhi way ku adagtay masjid waxaa laga yaaba ciidaha inuu ku yimaado masjid baa la dhisaya wuxuu ku leeyahay loo baa hal malyan hoola albaab ka baxo wadaadkii maantana masaajidka fadhiyey ee maanta dhan wardinayay ee dadka wacdinaya anoo kale kun karoon markee la dhahan inuu dhuuntaa laga yaaba sax dadku isku mid maaha leesh maxaa yaele dadku nin walbaba ilaahay subxana wa taala habbuu u sameeyey walidaalika ninkii hadda ka hor warqadda usoo qoray alimaam maalik oo yidhi imaam maalik oo maalaba xadaana xadaana baad guraysaa xadiidkan baad aqrinaysaa ma yani waxaa jira kaale wuxuu marka ugu yeerayay tasawufka inuu masjidka la fadhiisto la cibaadaysto markaasuu ya haada ilaahay camaasha wuu qaybiyey si lamida sida loo qaybiyey arsaaqada ilahay hadduu adiga kuu furay cibaadada tirada badan anna waxaan taaganahay boos boosaskii islaamku yidhi hala daboolo anna wax baan dhigaya saa darteed ninna wuxuu ku fiican yahay maamulka mid wuxuu ku fiican yahay inuu wax dhigo mid wuxuu ku fiican yahay inuu ha allah mustacaan uu noqdo nin sadaqada bixiyo mid wuxuu ku fiican yahay salaada mid wuxuu ku fiican yahay mid walba waxbuu ku fiican yahay marka horta kow waxaad ogaataa halkee adiga ku fiicanta laga yaaba inay xisaabta kugu adagtay ha aadin mawaadda scientifica ha aadin laga yaaba inay kugu adagta waxbarashada wax la qorqoro labadaba ku dhufo afar xogaa inay samha helig ku keeni karto ka faker inaad xirfadii gacanta aad baratid dhakhtarnimada dhakhtar baan noqonaya iska maaha maxay waxa laga yaabaa shahaadada inaad qaadato suurtagal laakiin ugu dambayn marka jaamacadda laga soo bax maxaad qaban doontaa dhakhtar baan ahay macnama samaynaysa boos baa naga buuxisay booska waxaa u baahan qof kale inuu buuxiyo haddaba daraase isku samey maxaad ku fiicantay yurub marka la wada imaanaya waa isognahay dadka markaa warayso da waxaa leesh aad lacagahan tirada badan u bixinaysaa oo meesha ugu jira wuxuu kuleeyahay waxaan rabaa xagga markaan tago inaan injineer noqdo inaan ka noqdo laakiin annagaan bayn isu sheegayn dadka dhan waxbarasho uma samaysna qof baa wuxuu u samaysan yahay wuxuu ilaahay ka dhigay leadershipku ilahay subxana watacaala siiyey maamulka waxbuu maamuli karaa laakiin laba laba ku dhufa ma keeni karo wadaalika dadka maanta hadda millinaska lagu magacaabo waxay ahaan dad drop out sameeyey iskuullada wadi waaye taariikhdooda idinkaa iga yaqaan yacni iskuullada xitay wadi waaye qof baa waxaa laga yaabaa hogaamiye ah markay dagaalka taaganta qof baa hogaamiye ah markay siyaasadda taaganta iskuulkana faashil ku ah adiga marka isdaraasay waxaad ogaataa horta aaway meesha aad ku beegantaa taana iyadana waa muhiim taa marka waxaan ka digayaa inuu qofka uu qaado xamaaskii uu yidhaahdo alla ilaahi maanta waxaan rabaa inaan hawshaan ka bilaabo mawduuca marka waa mawduuc muhiim qofbaa baa busineska ku fiican innaga dhib baadna haystaa nin kasta wuxuu rabaa yurub haddii la yimi oo xoogaa tobaneeyo kun iyo labaatan iyo boqol kun oo koroon ama dollar la isku aadiyey nin walba wuxuu businessman noqdo businessmanka qof kasta ma noqonayo qof kasta businessman ma noqon karo soomaalida businessman wada noqon karo waxaa noqon kara dad keliya few few few who could become on ten fingers dad yar dad qof kasta maaha waxaan xustaa mar eh, tusaale ahaan laba noo hindiya muslimiina baan daris ahay malaysia waxaa yimid marka commonwealth fegi sanadkii meesha lagu qabanayay ninety eight aan u malaynaya hadday ahayd waqtiyada ahayd marka labada hindi midna waa hindidan new delhi meelaha ki ninka kale ahaa taamiil labada muslimiin marka ninkii taamiilka abaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan lacag wuxuu qaatay intaa ka yani aan macquul ahayn buu qaatay wuxuu yidhi business baan galaya ninkii kale oo gurigiisa habeenkaa fadena wuxuu yidhi ninkaan ma aragteen buu yidhi ha intaa lacag qaataa wuxuu yidhi shilina ma soo celin doono maanis buu geli doona wa khasaari doona innaga iyo gruub kaleo meesha masaari iyo macallimiin kaleo meesha joogay waxaan iri hindudu waa dad xaasidiina wax iskuma ogola annaga commentaar baan ka bixin ninkaasuu diidaya walaalkii muslimka ninkii ilaahay wuxuu qadaray seasonkii waxaa yimid commonwealth intaasoo millinis buu qaatay oo hebeloo intaa ii dhiib hebeloo intaa ii dhiib ilahay wuxuu qadaray shan maalmood intiina inay luntay oo u khasaaray inta in lamida lagu yeesha kadib baa ninka kusoo laban waxaan ihi maxaa u tiri ninka kan buu ku khasaaraya maxaa maxaad ku ogaatay wuxuu yihi businessku aniga wuxuu yihi businesska aan hadda ku jira buu yihi boqol iyo afartan sano u socdaa buu yihi kaabir can kaabir abka ab baan ka dhexlay buu weligeed baan soo wadi jiray waxaana ka bilowna buu yihi milix yar oo la iibiyo cusbo yar iyo in yaroo sonkora iyo in yaroo timira ayaan ka bilowna buu yihi ninkan wuxuu yihi isagoo weligiiba laa can ab weligii aan ka dhaxlin wuxuu rabaa inuu ka bilaabo halka bill gate iyo ragga meelaha waaweyn ay ka bilaabeen uu ka bilaabo haddaba marka waxaan rabaa inaan daho waxaan waxay u baahan yihiin usuul muasala ah yani wadalika dadka badan ad aragtid within laba week ama laba sano intaa milyan ku keenay markiiba waxay tegayaan maxaa easy come easy go wax waa inay principles ay yeeshaan halkaana inaad ku baraarugtid arrinka wuxuu yahay inaad idin fahamsiiyo qof walbaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhex dhigay nooc potentiality ka mida adiga waxaa lagaa helayaa wax walaalkaa ku ag aan aan laga heli karin nin walba xuu ku fiican yahay daaris waay ay u dhahaan tarbiyadan marka laga hadlayo dadka westrank waxay dhahaan wax damiin la leeyahay ma jiro innaga waxaan dhihi jira hebelaa damiin iskuulka ku dhaca ninkan qalinkaa dhibaya laakiin hadda haddii faryaamo laga dhigo carbenter laga dhigo ama inta la yidhahdo xaggaas eh, mallax noqo oo maraakiibta kaxeer laga yaaba inuu ninka ugu wanaagsan caalamka inuu noqdo laakiin nin walbaba booskii uu lahaa baan la dhigin saa darteed waxaa la yidhi hebel waa damiin waa qalad yani bimacnaa qof aanan wax oqoon male hadalkaana intay westranka aanay qorin ibnu qayim baa tilmaama no one left behind mashruuca buu ku hoos sheegay uu leeyahay ma jiro qof la dhihi karo waa damiin ama stupid laakiin laga yaaba inay xisaabta idhibayso laakiin artiskan ku fiicana haddii sciencekaan ku liito ariskaan ku fiicanhay haddii ariska aan ku liito jaanib kalaan ku fiicanhay iyadana macnaha inaan fahmno walaalika nabiga sal alla alay wasalam bin zayd ay wuxuu u dhiibay ciidan aad iyo aad u culus oo lixaad leh jeish cabanran bay dhahaan usaam bin zayd labaatan sana ma gaarin sideed toban jir baa la sheegaa markii la ciidankan adiga hogaami guutadan lixaad kale hogaanka u qaba markii la lahaa waxaa meesha jooga abubakr cumar raggii waaweynaa o dhan baa jooga laakiin usaama gacanta loo geliyey maxaa yeele nebiga wuxuu arkay salawaatu rabbi wasalaamu calayhim inuu usaama hawshan ka bixi karo more than anything anybody else oo ah abubakar iyo cumar inaanay ka bixi kala isagu ka bixi karo yani mawduucaas mawduuc iyadana ahamiyadeeda leh way ama noocan ma sida marka la tilmaamay amaba haddii aan aan si kale u dhiga maalan waqtigii abubakar radiallahu canhu aan ihaahdo si kale markaan hadalka dib ugu laabto waxay ahaataba waxaan kaloo an ognahay dadka meesha qodobka kale saddexaad wuxuu yahay in mawhibadaada waxaad adiga ku fiican tahay dadka kale ogaan kara aabbahabaa ogaan kara macalinka iskuulka ogaan kara walidaalika waddamada hadda aan nimid maxay ku fiican yihiin ard walba buug buu leeyahy laga bilaabo marka uu dhiganayo xabaanada ama xanaanada markuu dhiganayo macallinka uu la socda wuxuu ku leey wiilkan xisaabtuu ku fiican yahay kalaaskood markuu marayo wiilkaa wuxuu ku fiican yahay activity-ga in inuu boodboodo ku fiican yahay wuu ku sheegaya haddaba haddii adiga noocanma laguu sheego halkaa xoogga saar wayna dhici jirtay nabiga sal alay slam arag saxaabadiisa hal ma u kala qeybiyey job description buu sameeyey wuxuu yidhi andaakun sawtan waxaa idinkugu caddheer u diiba buu yidhi ninkan leeyahay bilaal afradukum markay fara ay taagan zayd ka doonta markay taagan xalaal iyo xaaraamna macaad a macaad aada markay taagan tahay qur-aan cabdullahi aad dadku arag nol fiil buu leeyahy saxaabadu faraa'idka nebiga noocan maa markii laga sheekeynay erfiga way wada fadhiyeen markii qur-aanka la aqrinay way wada fadhiyeen markii xalaal iyo xaraam laga hadlay wada joogeen duruuso wada qaateen laakiin nimba meel buu u dheereeyey waa fahamna soo maa maadaama faraa'idku xisaab laba laba ku dar iyo hebel intaan buu qaadanaya hebel intaan ma dhaxli kara ay tahay halkaa zayd bay u baxsanayd wey daris waa nebigu le afradukum zayd macnahana waa macna markaa meeshiisa leh walidaalika culimmadu way samayn jireen sufyaan athawri baa wuxuu wuxuu odorosay mustaqbalka sugaya waa ibnu jaraax wuxu hi aad arki doontaan soomaha waa kii shani weyn buu yeelan doonaa buy sidii bay noqotay abu xaniifa labadiisa arday abu yuusuf baan ula jeedaa abu xaniifana abu yuusuf yuu yihi shani weyn buu yeelan doonaa alimaam maalik imaam shaafici buu yidhi ninkan shanigiisu ma sahlanaan doono waxaasoo dhan marka waxaad ka qaadanaysaa in qof uu kuu sheegay adoon is ogeyn baa qof inuu garanimo fartaada way quruxsan tahay khadaad baad noqon doontaa nin ku fiican kaligraafiga aad ugu fiican niyow waxaan ku arkay kelmadaha swedishka markiiba in afkaaga uu soo dafayo niyow luqadda waad ku fiicantah linguisig baro niyow waxaan ku arkay xisaabaha marka laga shaqaynayo adoon warqad u baahan baad ka jawaabaysaa maadka raadso haddii talooyinkaa lagu siiyo adna aadan isdaraansanayn halkaa tala halkaana waa inaad kala ka tala qaadatid iyadan qodobadan u baahanna waxaa kaloo eh, iigu muhiimsan aan u baxayaa waxay tahay ayib waxaan rabaa to attain success in my life inaan wuxuun taxqiijiyo waa maxay ususta aan mari lahaa ko waxaan raba horta waa inay xadidan yihin waxaan rabaa business waa ii xadidanta waxaan rabaa waxbarasho waa ii xadidanta waxaan rabaa inaan noqdo nin caalim diineed waa ii xadidanta waxaan noqdaa daaci waa idii xadidanta hortood waa inaad taargetkaaga kuu cadiya ko ta labaad haddana waa inaan la imaada takhdiid plan sanadka koowaad waxaan dhammaynayaa luqadii carabiga ahayd mar haddaan raba inaan culumta diiniga barto sanadka labaad waxaan rabaa baysika fiqigii inaan barto sanadka saddexaad waxaan rabaa qur-aanka ilahay inaan dusha ka qayb sanadka kale waxaan rabaa inaan jaamacaddii wax lagu baran lahaa waa inay ii cadidanta waxaana la rabaa nomarawat timekaagu inuu u khuduuca jadwalka aad dejisa haddaadan ka bixi karin aad og tahay nin aad iyo aad u mashquul badan inaad tahay markii horeba qalini buug ha isku daalini adaa isiqaan mawduucaas waa mawduuc muhiim waxaa kaloo laga rabaa haddana in mawduucii uu fulo haddana taqyiimin aad ku samaysa halkee baan ka bilaabaya marka meesha aan ka bilaabi lahaa markaan u baahan qodobkan ku baraarow waxaa suurtagala qof baa tala kuu keeni kara saan hadda tilmaadnay alimaam اlbukhaari kitaabkan cajiibka ah oo laleeyahay asaxu kitaabin bacda kitaab illahi saxiix اlbukhaari soo lama yihahdo kitaabka ugu sareeya ee ugu saxiixsan qur-aan ka dambe ku xigaya waa bukhaari alimaam bukhaari markuu qorayey wuxuu la fadhiyey isxaaq ibnu rahaweyn kadib wuxuu yidhi dadna waxay ku yidhahdeen imaam bukhaariyow ka waran haddaad uun kitaab noo ururisay kitaab oo axaadiida saxiixa ah ku qoranta wuxuu yidhi taladii dadka baa markiiba igu soo duxday markaan guriga tegey ilaahay wuxuu ugu hadeeyey inaan kitaabka u fadhiiso kitaabka u khatarsan baa ilahi subxana wa tacala soo saara alimaam shaafici kitaabka lagu magaca ee kitaab alum maaragtay lala dabciyey inuu sanifaayey ama uu qoraayey waxaa ka dambeeyey cabdiraxmaan ibni mahdi alimaam ama shawkani kitaabkiisa nel awtar sharxi muntaqi akhbaar inuu qoraayo shuyuukhdaa kula taliyay haddaba talada iyadana iyaduna meesheeday leedahay inaan marka qaadano sida ay tahay walaalika halkaa waa halkaa ugu muhiimsan wey waxaa kaloo kugu bixin kara qofki inuu noocan maaha bi-adabaad motivated kaa dhigi karta waad ciishoon kartaa maalan waxaad dhici karta maalan masaa-isha diiniga culimada la weydiiyo sheekh baa imaana way banaanta sheekh kalaa imaana ma banaano sheekh baa imaana makruuh waxaa laga yaabaa inaad dhahdo war waxaan culimadanna waa sharxay ah ama aad tidhahd maalin walba qolaa soo baxays maalin walba koox baa taagan koox magacan leh iyo kooxaan maga horta waxaan waxaan rabaa inaan fahmo tii waxay kugu bixinaysaa inaad noqoto caalim diineed oo aqoontii baara oo firaqdii fahma oo kooxihii diineed fahma baaris bay kugu bixin kartaa qisadan waxay ku dhacday ibnu xasim ibnu xasim waa ninka iska le almuxalla reer lacag lehna uu ka soo jeeday waxaa wuxuu ka yii baytul amiir buu isaguna le xitaa meeshaasu ka soo jeeday nin wuxuu ahaa dhaqan nin dhalinyaro ah noloshiisa iska watu ahaa maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu naga sheekeynaya sababta keentay inuu fiqiga barto ilaa maanta uu noqday faqiih la yaqaan kitaabkiisa maxalliga masjidkuu yimid janaasa lagu tukaday kadib laba rac uu tukaday uu iska fadhiistay nin baa wuxuu yidhi warkac istaag ma iska fadhiisanaysa masaajid baa soo gashay tuka laba ragcadood wuu istaagay wuu tukaday marka waa lix labaatan jir uu baxay janaasadii baa la geeyey uu soo laabtay wuxuu yidhi ninkii haddaati uu kula hadlay wuxuu ku yidhi laba ragcad tuko ha fariisan laba ragcad buu tukaday markaasuu war fariiso waqti la tukada maaha salaadda casr kadib baa markii horena waxayd qabla salaati alcasr markuu fariisay war istaag tuko mar labaadkii is yiri war masaajidka marka laba ragca la tukadaa uu salaaddii la soo boodana mid kale wuxuu war naga fariisiyo hadda tukada ila maca salaati alcasr ba wuxuu yidhi kii horena tuko ku yidhi kannaha tukan halkay iska qabsan weyday buu laga markii wuxuu yidhi waan dhaqaaqay ustaad waxay tarbiyayn jireen macallin ii ahaa oo ayaa waxaan idhi nin waxaad itusaa ninka lagu magacaabo abu cabdillaahi bin duxuun waa faqiih weyn buu ahaa jurisig weyn juris weyn buu ahaa ninkaa gurigiisaa rabaa itusi meeshaa laigeeyey buu arrinkii baan u sheegay laga bilaabo maalinkaa wuxuu yidhi rarta kitaabkan muwadda dusha ka qeyb kitaabkii baan bilaabo buu yidhi waa sii waday kitaab kalean u gudbay saddex sano marka la marayo waxaan bilaaba bu yidhi inaan doodaha dood cilmiyeedka usoo baxo ilaa aakhirka uu ka noqdo ninkan weyne kitaabka muxallaha leh oo markuu doodayo juristically iyo theologically iyo diimaha markuu ka hadlayo aada la yaabaysa cilmigiisa meeshuu gaarsiisan yahay ninka keliya jawi uu ku ciishooday baa ilaahay subxana watacala wax ku bixiyay idinkana maalin walbaba youtube-ka qolaa soo baxaysa waxaana la yidhaahdaa master a kuwo kalaa soo baxaysa master b idinkana waxa wadaadada waa isku dhegan yihin halkee wax ka khaldan yihin waa inaad dhaqaaqada wax barataa waa inaad ogaatid labadan wadaad ee ishaystay saxsan kuma ogaan karti keliya inaad youtube nin ka hadlay iyo ka mid kaloo radiyey iyo mid facebook wax kusoo qaro kuma fahmi kartaan waxaad ku fahmi kartaa inaad dhahdaan horta diinka ilah waa inaan labadan wadaad inay annagana maamushaan maa barasha idinkaga baahan halkaana waxyaabaha asaasiga aan u baahannahay in la fahmo haddaba mar rabo mar walba waan soo gaabinaya waxaan diidayaa inaan halkaa eh, runtii ku fogaado maxaa yaele baabka kan marka la joogo aad buu runtii u dheeriyay waxaan rabaa marka qodobka ahamiyaddiisa leh marka laga hadlo waxa la barto waxaa laga yaabaa dad inaad ka filaysaan oo keliya inay idiin sheegaan e, tukada oo sooma oo salaada oo ducaad noqda oo khayrka sheega aydan ka filayn inuu idin yihahdo baxa maathka barta physics-ka barta biology-ga barta university-ga taga college-ka aada inaydan ka filin baa laga yaabaa ogow waxaad baratidba haddii niyadii diiniga ahayd halka ay ku jirto diin baad baranaysaa inaad fahamtaan rabaa waa in aadan jaanibkii tacabudiga ahaa adan meesha ka saar haddii aniga markaan baranay sida mobileka loo sameeyo ujeeddada ay tahay inaan intaan barto shilin xalaalana ka helo nafsadeeda ku quudiyo oo reerkayga ku quudiyo wa fii nafsi lwaqti ummadda muslimiintana mardama aanay u baahan wax kale dad kale ay soo saareen ajirkeedaan leeyahay ninka meesha fadhiya muxaadarada jeedinaya ee qur-aanka dadka baraya iyo anigaba labadanaba ajir la-aan ma ahaanay haba iga fadli badnaaday mawduuca inaan fahmno wey walidaalika halkee baan ku dhisaya waxaan ku dhisaya xadiidka nebiga sal lla alay waslam oo uu yidhi markuu hadlayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu le waa fii budci axadikum sadaqa midkiin markuu reerkiisa u galmoonayo ajir buu leeyahy kadib wuxuuna yaa rasuul allah siday ku suurtoobaysaa illa waxaan isagaa u baahan dareen isaga ku sida raashinkaad ugu baahan tahay cabitaankaad ugu baahan tahay miyada soo kordhaysa ya rasul isagaa u baahana markaasu nabiga dhan kale ka tusa wuxuu yidhi ka waran haddii uu xaaraan la aadi lahaa soo dembi looma qoreen ha hadda hadduu xaaraan xalaan la aadan onajir loo qoro waa fahamnay soo maha qofka marka markuu barto wax barto waxbarashadiisa hadduu yidhaahdo muslimiintaan kula dagaalamaya muslimiintaan ku burburinaya diinka ilaahay baan ku hor istaagaya markuu barto soo dembi loo qori maayo hadduu yidhahdo waxaan u bartay inaan islaamka wax ugu qabto combyutarkan waxaan ugu bartay inaan islaamka khayrka ku baahiyo dadka muslimiinta wax u taro hajir baad leedahay haddaad is leedahay muslimiinta wax kaga sheeg ama iyagii ku lugoona dembi baad leedahay walidaalika shay walbaba wuxuu leeyahy laba manduur buu leeyahy mididaas markaan soo qaato oon hilib ku jarjaranayo oo basashii ku googooynayo oo wixii isqaban waayo aan ku kala jarayo ajirkeedaan leeyahay markaan intaan soo qaato bini aadam geliyana dembigeedaan leeyahay shilinka marka aan khayrka ku bixiyana oo aniga isku quudiyo biilkii laga raba ku bixiyana ajri baan leeyahay markaan zina iyo khamro la aadana dembi baan leeyahay muraayadda marka aan aniga isku eegana ajri baan leeyahay markaan xaaraam dad qaawan aan saa ugu aadiyana dembigeedaan leeyahay mobileka kan marka aan su-aalaha diiniga ay khayrka adeegsana ajirkeedaan leeyahay marka aan jating foolxun iyo blue films aan ku fiirsana youtube dembigaan leeyahay shay walbaba meeshaad ka istaagtid wey daris waan u leeyahay waxbarashada adigu ujeeddadaada maxay ta behind maxaa ka dambeeya mawduucaas qofka inuu fahmi karo haddaba waxaa kale iyadana muhiima inaan ku baraarugno marka aan baabkan aanu taagannahay sheekada ah qodobkan waxaan rabaa inaad qortaan qodobkan qodobka ugu muhiimsan mashruucaaga waxaan nidhi hadda waa inuu caddi su-aal baa marka imanaysa waxa laga yaaba inaad tiraahdeed aniga somehow ina waxa laga yaaba mubacthar ah sideen ku ogaan karaa amaba taxdiid almashruuc waxa aan raba inaan qabto plankayga sideen ku ogaan karaa waxaa jirta marka lix su-aal oo la isweydiiyo lixdaas su-aal jawaabta ka dhalanaysaaye waa midda keliya ay kuu samaynaysa maabka iyo waddadaad mari lahayd waa fahmay soo ma gaari baad kaxaynaysaa waxaad u baahan tahay g b s kii tomtomkii inaad adeegsid sooma adresskaad gelinaysa waddada ku tusaya waxaan u baahannaha marka waddada inaan istusino waddadii aan mari lahaa wuxuu leeyahay nin lagu magacaabo reader cling oo westran ah wuxuu yidhi lix shay oo aad iyo aad ii anfacay baa jira noloshayda aad aad iigu khidmeeyey wax alla wixii culum aan bartana lixdaas shay baa u sabab inaan barto wuxuu leeyahay lixda macallin ee wax baray haddaan idiin sheego macalina waxaa lagu magaca maada wa maxay maxaad baranaysa macalina waxaa lagu magacaaba limaada wy maxaa u baranaysaa leesh macalina waxaa lagu magacaabaa buu yidhi mata goorma wen aad baranaysaa macalina waxaa lagu magacaabaa buu yidhi kayfa how see wax u baranaysaa macalina waxaa lagu magacaabaa uri ayna halkee wax ku baranaysaa macalina waxaa lagu magacaabaa buu yidhi man who yaa ku caawin doona lixdaa macallin waxay sabab igu noqdeen buu yidhi waxaan maanta aqaan inaan barto wuxuu la jeedaa marka waxaan rabaa inaan wax qabto kow waa inaan isweydiiyo horta maxaan rabaa inaan barto ma diin ma fysics ma loqo ma business horta waa inaan isweydiiyo labo waayo aan u baranaya ma waxaan u baranayaa markaan diinta barto caalim ha lagu yidhaahdo miyaan u baranaya markaan busineska waxaan u baranaya in la yihahdo nin businessman lacag badan oo eh, inta ugu badan lacagta inay jeebkayga ku jirta miyaan raba oo kapitaalisan noqdo marka aan baranayo xuruubta iyo dagaalka aan baray waxaan dadka bini aadamka ilahay inaan baabi'iy miyaan horta waa inaan aqaan limaada maada ama limaada saddex goorma maana haddaan taamkayga aanan ogeyn ama shan sideed badana qofkaasi markaa wajxuu ku dh waa la gaari doonaa goormaad guursanaysa waa iman doontaa gonormism oo insha allah waa la gaari doonaa it takes time waqtiun bay qaadanaysa it takes time baa lagu ciraystay it takes time baa dadku baakoora ku wada qaateen it takes time bay dadku nolosha kaga dhaceen waqtigaa waa in aad taqaanaa dhaahdid year two thousand seventeen baa la marayaa two thousand twenty marka la gaaray iyo labaatanka waxaan rabaa in aan meel iska dhiga luqadda swedishka mar dambe aan laii turjumin aan ku kabyaan u baahan taamkaa waa inu caddi ta kale kayf sidee kayfkaas yani aaliyaad baa jira ma halkan baa ku haboon yani maalan aaliyaadka waa maxaan isticmaala ma iskuul baan tagaa ma macalin guriga igu caawiyo ma ma waxaan adeegsadaa aalaadkan maanta youtube-yada macalimiinta soo gala miyaan adeegsadaa maxaan sameeya qodob kale wuxuu yahay halkee ma youtuber baa fiican maya uppsala laga sheegay maya ma helsinki maan aadaa maya stopka miy maya norway miyaa laga sheegay mama africa miyaa laga waxna isweydiisaa qodob kale wuxuu yahay marka man yaa i caawinay ma waxaan rabaa ma nin english ku hadla inuu idhigo ma mid carabi ku hadla inuu idhigo ma nin soomaali inuu idhigo ma nin westran inuu idhigo min qofkuu doono ha noqdo cilmigu isagu ma laha qabiil iyo diin iyo ma laha ee wuxuu leeyahay akhlaaqiyaad buu leeyahay qofkaad ka qaadata diinkaaga waa inaad yeelaashataa wey caqiidada qof duray waa inaadan shaqo ku yeelan qof diinkaaga weerarka waa inaadan shaqo ku yeelan laakiin maxay cilmigana xoogga saartay lixdaas su-aal qofkii jawaab u haya waddada uu mari lahaa oy cadda yaa igu soo celin lixdaa su-aal yaa usoo celinayaan haye su-aasha koowaad su-aasha labaad su-aasha saddexaad tan afaraad tan shanaad tan lixaad kulli carabi noqo af soomaaliga awa af soomaali ma laha sooma anyway aan aan gudubno marka waqtigii miyaa dhamaada waxaan kaloon u baahannahay eh, mar haddii la ag fariisay mawduucan uu dheer yahay xoogaa fulinta mashruuca implementation marka la gaaro dadku way ku kala duwan yihin qofna out of the blue markiiba waa gudagalaya nina waqti bay ku qaadanaysaa adi waxaa lagaga baahaya marka sida ugu dhaqsiyaha badan mashruucaaga yaanu waqti qaadan nebiga wuxuuna leeyahay xadiidka abu hurayra baadiruu bilacmaali sabca toddoba shay intaan la gaarin war la degdega markaasuu nebigu wuxuu yidhi yacni qofka faqri intuusan iman intaad maanta afarta kumiya wax ku baran kartid heli kartid bal dadaal intaan la gaarin hinan mudqiyan hanti iyo hodantinimo kibir kugu bixisay intaan la gaarin cudur ku jiifiyay intaan la gaarin catatab oo ah da iyo asaasa intaan qofka la gaarin intuusa qofka aanu dhiman nebiga sal suu noo tilmaamay idan marka waqtiga sida ugu dhaqsaha badan walidaalika waqtiga ugu fiican taxsiilka cilmiga la helo dhalinyarada markaata qofka markuu intuu weynaado hadduu yidha hadda wax baranaya nan is too old to learn waad baran kartaa laakiin laa yacni hada taxsiilka mirihiisa ma goraan doontid toddobaatan jir haddaa wax ku baratid waxbarashadu hobbi bay kuu noqonaysaa laakiin miraha qofku wuxuu heli karaa maxay marka uu yaryahay ayuu qofku ka faa'iidaysan karaa waxaana ogaataa time lumay markaa ma laha walidaalika nebigu wuxuu yidhi haddii xataa qiyaamaha uu dhacayo midkiinna uu ka gaadhsiin kara inuu wax beero ha beero taimku weli ma lumin dadka hadda innaga ama soddonka sano joogay khalaas waktiguu tegay haisdhihin toddobaatan baa gaarta haisdhihin haddaad benshaniisa dhaqa haisdhihin weli derstiil time baa jira timeka ka gaadhsiin yacnii waxaa la rabaa sida dadkan yurubiyaanka alka ah, qofkii isagoo da-a ah, markaasuu wuxuu qaadanaya u yidhaha koorsooyin anoo yar idhaafay baa jira haddaan ka gaadhsiin isagoo benshaniisaa ah, shilinkiisa meel kusoo dhaco ka faa'idaysa taamka markaa illahi subxana wa tacala weli ma lumin wey waxaan rabaa marka asbaab waxaa jiri karta keeni karta qofka disappointment ka dhigi karta ama fashilin karta waxaa ugu horeeya haquusan quusashada qofka inuu quusto weligaa isdhiibi labo shuqulka soomaalida lagu yaqaan inuu qofku kala daadsan yahay kala daadsanaanta waxaa laga yaabaa intan wuu degan yahay afriku degan yahay inta mid baad joogta xagga mid shan leh baad joogta xaggaan ka shaqeeya xaggu aadaya adiga is urori horta mashruucaaga ilaa ka fulinaysa meel uun lugaha dhigo haa meel un hee lugaha dhigo walaala waxaan u malaynaya ma aqaan ninkii aad fadhiyay ma xoogaas xaasas badan leh si u qosleen adiga miya anyway qofku waxaa laga yaaba inuusa kala daasanaan baa la rabaa inuu mashruuciisu urursan yahay iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah. waxaa kaloo la rabaa iyadan cajziga iyo kasalka caajisnimada inaad joojisid walidaalika caajisnimo waxaa looga baxaa saaxiibka kula socda waa inuu muhiimi nin hadduu yahay maanta dhan turubka jecel maanta dhan snap chatka ku mashquulsan iyo facebookan ku mashquulsan mid maanta dhan tuurista la aadaa may turkiga wax laga sheegay may waxaa la aadaa eh, ma aragtay meeshii la dhihi jiray eh, eh, maaragtay waddamadan tirada badan ee bolivia la aadaa xaggaa la aadaa nin saasa ah hadduu yahay ku fara qaaran nin jaad ah ee timekaaga kaala miro dhalinaaya kuu faa'iideynaya qofka ku farab xira asxaabtu badri nina wuxuu raba maanta in laga sheekeeyo kursiga soomaaliya kaga dhegantahay baarlamaanka ninka gale ninka baxa maanta dhan toban daqiiqa meel buu fadhiya dowlad buu dhisaya waa ridaya waa inqilaaba mid kaluu keena waa ridaya isagaa mooshin qaada isagaa ridaya keligiis meeshuu fadhiya waxna ma qaban kaasoo kale waqtigu kaala haraya laakiin ninku leh warkooriskan baa soo baxay saddex bil baa lagu daboolaa kaasaa soo baxay shaqadaas afarta bil intaasa lagu heli karaa waxaasaa soo baxay kaa la fariis waa ninan bishisa kaasaa kuu faa'idaynaya laakiin ka kale oo kula haraya waa muhiim waxaa kaloo iska ilaalisaa haddana usage of timeka waqtiga marka la isticmaalayo iyadoon ka soo hadalnay mawduuca ugu muhiimsan wey waxaan rabaa haddaba in aan ku soo gebagabeeyo himadda sare inay dadku meel ay gaarsiin karto himadda sare waxaa ka mid ah dulqarnayn dulqarnayn cajaa'ibtiisuu leeyahy ma alexanderka ay yurubiyaanku ay sheegaan westranka maaha waa nin ka duwan wey dulqarnayn su u socdayba wuxuu ku yimid dad lagu magacaabo googan maagogis ama yajuuja maajuuj kadib uu la hadlay wuxuu yidhi iyagaa la hadla waxay yidhaahdeen dabcan waad isfahmi waayey oo laa yakaaduuna yafqahuuna qowl watuna qur-aanku uu leeyahay communication ma jirin amaba dadkii markii uu ku yimid dadkan marka waxay ka cabanayin baan rabaa inaan hadalkuma isdhaafiyey dadka meesha degan waxay ka cabanayeen nimanka yajuuja maajuuj waxay dhaheen ina yajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lard niman waxaa jira yajuuj wamaajuujo gogis magogis oo corruption mooyaan wax kale aan looga fadhiyin marka waxaan kaa codsanaynaa innaga iyaga inta u dhexaysa ijcal baynana wa baynahum saddan taad nooya sadka luqada carabiga haddii aan kursigan ama miiska kan intaan qaado saan dhigo waa sad haddaan warqad soo qaado waa sad haddaan kaarga kaarbadka inta soo qaada dhigo waa sad haddaan gidaar meesha dhiga derbi waa sad haddii aan mara meesha ku hel waa sad sadkii mirna kala geeyo laakiin markii sad la yidhi dulqarnayn wuxuu yidhi sad baa laga codsaday wuxuu yidhi ajcal baynakum wa baynahum radama idinku sad baad codsateen sooma rad radmigu waxay dhahaan waa gidaar oo birta blasticada ka samaysan oo wax kasta hadday isku dayna inay ka dhex dusaan ay ka dhex dusi karin maantana waxaan maqlayay mar aan aan wax mutaabacaynayo waxaan maqlayay in bara alikhtiracba lagu qaataba gabar misriyada ay qaadatay nooca radmiga sida loo sameeyo inuu yahay gidaarada ugu culuso haddii maanta xataa ka tarbiil la mariyo aana burburi karin waxaan ka wadaa qofka wuxuu qaban wax qualityle waa inay noqdaan qualityle waa inay noqdaan ambitiousna wuu ahaayo mashriq alardi oo maqribaha uu ka dhacay waxaan marka kaaga baahanahay hawshan aad qabanaysa inay noqoto hawl effectiva ah, qualityna leh bal arag annaga ducaad ducaad waa iska sheeganaa daaci waxa laga yaaba waqtigeena inta ugu badan maalacin inaan ku dhumin laakiin alimaam annawi raxmat ullahi calayh maalin walbaba haddaba maalin walbaa rabaa inaad maqashaan kelimadda maalin hoos ka xariiq maaha isbuuc laba iyo toban darsi buu aqrin jiray wa every day maalin walbaba qoraxu ay soo baxdo laba iyo toban darsi buu aqrin jiray waxaa laga aliya maanta oo dhanba halkaan muxaadara inaan inta kale iska sheekeynay laba iyo toban darsi darsi laba darsi oo kitaabka wasiidka ah darsi kitaabka muhadabka ah darsi kitaabka aljamci bayna asaxiixayn ah darsi saxiix muslimka ah darsi kitaabkii allumac ibnu jini uu lahaa ee naxwaha darsi kitaabkii islaax ilmantiq ibnu sakiid uu lahaa darsi sarfi ah darsi usuuli fiqi ah darsi kitaab lumac kale oo ibnu isxaaq uu leeyahay darsi kitaabka muntakhabka oo fakhraazi uu leeyahay darsi asmaa arijaal ah darsi usuul اdiin ah markaas wuxuu leeyahay waxaasoo dhanna iskama aqrinayna commentaar buu saarayay comment falla ka bixin buu sameynay waxaan rabaa marka inaan fahmno sida uu lahaa axad الnaas wuxuu yidhi ani weliga waqti igama lumin maxaa yeele maa min daqiiqa ay soo ama waan fakaraya xataa haddaan hurdayo intaan markaan dhinaca dhulka dhigayo mashruuc baan diyaarsanayaa buu yidhi markaan socdoba sidaas oo kale wuxuu yidhi nin ka mida raggii mufakiriinta wuxuu yidhi bini aadamku way kari karaan buu yidhi ina aniga dhan hadda waxa laga dadkiina haddaad dhintaad soo orodaan isku kay jebisaan oo ninna gacan uu xiro midna uu gacanta kala xiro oo faraha laga xiro oo lugaha laga xiro si kas haddii lii xerxero oo carabka xataa haddii la xero oo indhaha laga xiro oo sanka la daboolo meel waxaa jira idan waxba ka qaadi karin waa halkee caqliga iyo fakerka intaad ihaysaan waxaan ka fakeraya waxaan samayn lahaa intaad ihaysaan soo ma maskaxdaada adaa xor ah laakiin jirkaaga physically waa lagu qaban karaa waa laga awood badin karaa afarti geesaa laga waxaa laga rabaa marka xataa haddaad dareentid inaad sharci la-aan tahay weli kaam ku jirtid maskaxda ka shaqaysii laakiin marka ka shaqaynaysa macnaha inuu buufis kugu dhaca maaha in natiijada aad loo keeni doonto in bundadan xagga maalmo ku taala inaad iska tuurtid maaha in macnaheeda maaha dhahdid maaragtay waaba isbedelaya ummadda dhanaan qarxinaya macnaheeda maaha oo amnigan oo waddankan ku nool yahaan ka dhexkacayaa maaha fakerka laguu sheegay waa positively qofka inuu fakere eh negatively inuu fakera maaha haddaba waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyey kelmadda ah. hamihmada sare waa tii jaabir bin cabdillahi alansaari hal bil buu wuxuu raadinaya hal xadiid waxaa laga yaabaa toban daqiiqa meesha intii yaraan fadhinay sheekh xamed baa naga horreeyey culimo kalea meesha fadhiday intaasoo xadiida laydku kufay laakiin jaabir bin cabdillahi alansaria bil bay ku qaadateen xadiid inuu helo abu ayuub wuxuu aaday intuu safray buu cuqba bni caamir safar wuxuu ugu tegay masar isagoo raba inuu hal xadiid weydiiyo saciid ibnu sayid wuxuu yidhi habeena iyo maalmo oo xiriira ayaan safri jiray buu yidhi hal xadiid inaan helo maantana xadiidka youtube ka buuxda kutubtu way duuban tahay culimmada mikroofanada ay hortaagan yihiin inta iqbaalka leh dhegaysanaysaa way yarta saciid ibn musayib ama saciid ibn jubayr wuxuu u safray hal aayad tafsiirkeeda inuu fahmo kuufo intuu ka safray almadiina munawara yimid intay isu jiraan waad arkaysaa wahaa kada dawaalay iyo ragga la midka ahba intaabay qabteen nasal allah jala wacalaa waxaan ilaahi subxana wa tacaala weydiisanaynaa inuu himaddeena uu ka dhigay himadii dadkii khayrka ku hormaray oo kale waqtigeedana uu barakayno jawaad barauuf raxiim wsali lahum calaa nabiyina mxamed wcala alih wasaxbi waslem